aim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd can cabdillahi bni cumara radi allahu canhuma qaal jaa rajulu nin baa yimid ila nabiy nabigu u yimid sal alay aslam yastadinuhu isagoo idan weydiisanaya fi ljihaadi jihaadka dhexdiisa oo weydiisanayaa nabiga sal alay wasalam inuu u fasaxo inuu jihaadoo dagaalamo faqaala markaasaa nabigu wuxuu uhi sal alay wasalam axayun kuwa nool miyaa waalidaaka labadii ku dhalay labadaadii waalid ma nool yihiin qaala wuxuu ihi nacamha qaala wuxuui nabigu sal alay wasalam fafiihimaa labada waalid dhexdooda fajaahid ku jihaad buuli muttafaqun caleyhi buhaari muslim waa soo saaray fafiihimaa fajaahid bimacnaa waxa weeye naftaada waxaad ku dhibtaa inaad masaalixdooda iyo dalahooda isu taagto oo aada nafta ku qasabto wixii ay qaali ku yihiin inay yeesho saasaa laga wadaa fafiihimaa fajaahid nooc mushaakala abaa ah ku jirta lanna eh, jihaadka iyo mujaahadada waalidka lagu dadaalayo eh, muxuu ahaayey eh, dhexdooda lagu lagu dadaalayo lagu jihaadayo tanna midna waa dagaal midna waa waalidka iyo in baarimo loo sameeyo wlaxmed axmed waxaa u sugnaaday abi daawuuda min xadiidi abi saciidin naxwuhu xadiidkaa mid la mid ah wazaada wuxuuna ziyaadiyey irjic noqo oo fasta'dinhumaa labadaadii waalid idan soo weydiiso yani meel fog buu ka yimid marka jihaad buu u yimid kac noqo labadaadii waalid idan soo weydiisale fain adinaa hadday idmaan laka adiga hadday kuu idmaan fadaaka waa abaabsaxantahay wailaa haddayna kuu idminna fabirahumaa labadooda baarnimo u samey marka labadooda amarkooda yeelo say ku dhahaan qaado oo say raalli ku yihiin yaal lafdigan abu saciidin alkhudri wuu soo gaabiyey laakiin lafdigiisu xadiidkan abu saciid baan dhihi lahaa ama riwaayadiisa uu soo gaabiyey lafdigiisuna waxa weeye ana rajulan haajara ilaa rasuuli lahi sal alay wasalam min alyaman nin baa yaman kasoo soo hijrooday oo nebiga u yimi sal lay slam markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam hal laka axadun fi lyaman yaman cid ma ku leedahay wax cid ah yamanna kaaga dambaysa ma jirta markaasaa wuxuu yihi abawaaya labadii i dhashay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam aadinaa laka ma kuu idmeen markaasaa nabigu wuxu uri sal lay slam irjic ilayhimaa fastadinhumaa fain adina laka fajaahid wailaa fabirahumaa yamanku noqaale halkaas idan u raadso sanadkiisa waxaa ku jira xadiid abi saciid markuu yahay axmed iyo abu daawuud ay soo saareen nin la yidhahdo daraaj ibn abi samxi nin ku jira oo daciifa ah, cala araajix kaasaana xadiidka waxaa ku cileeyey khaaabi iyo mundiri iyo ibn alqayim ibn cabdilhaadi dahabi iyo keyrkood marka xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin shawaahid buu leeyahay oo uu ka mid yahay xadiidka hore cabdullahi bni cumar saas daraadeed buu sheekh albani caleyh raxmatullah xadiidka u saxiixiyey lishawaahidihi ama sanadkiisu waa daciif ayib xadiid kalaa sugan oo nin soo hijirooday isagana sidaasoo kale ku dhacday isaguna waa xadiis sugan walow sanadkiisa dacfi waxa ku jira kaasi marka wuxuu faa'iideynayaa ciddii jihaad doonaysa ama dagaal inay aada doonaysa inay lagaa maarmaan tahay inuu labadiisa waalid fasaxooda helo hadday u diidaanna inuusan aadi karin laba shari bay u dhigayaan culimadu saasay qabaan badankood oo jamaahiiru ahlilcilmi sidaa ku tagay sida imaam maalik awsaaci thawri shaafici axmed ibni xambal waxay leeyihiin ruuxu haddii waalidkii uusan raalli ka noqonin oo u idmin jihaadka ma aadi laba shari bay ku xidhayaan shariga koowaadi waxa weeye labada waalid waa inay muslim yihiin oday hadda gaalo yihiin markaasi laazim ma aha inuu ka fasax qaato shardiga labaadi waxa weeye waa inuusan jihaadku ku caynoobin yani waxa weye jihaadka laba nooc waaye aan hore usoo sheegnay marna wuxuu noqonayaa fardacayn oo shaksiga lafahaantiisu ku laazimaya maalan goobta hadduu tago haddii imaamku soo bax yidhaahdo oo istinfaar uu dhaco iyo haddii dhulka muslimiinta lasoo galo xaaladaha uu fardu caynta noqdona waa inaysan ahayn macna waxa wey waa inuu fardu kifaayaya xaaladda uu fardu kifaayanaya labada waalidna ay muslim yihiin uma banaano inuu baxo ilaa ridadooda mooye saasay ku xidhayaan maxaa yeelay markaas inaad tagtaay waa fardu kifaayo labada waalido amarkooda la yeelana waa farducayn farducayntuna fi lhaalib sida badan muqadama calaa fard lkifaaya sida haalibka marmarba ay jirtaa cagsi waa midda labaadee markaasoo kaleeto waalidka yani waxa weyaan xifdintiisu waa badankiisiiyo isaga danihiisoo la xifdiyo waay waalidkoo la xifdiyo iyo diintii iyo dalkii oo la xifdiyo khatar ku jirana waxaa ka muhiimsan diinta xifdinteeda ka horreysa mar hadduu marka farducayn noqdo labo farducayn baa markaa iscaaridaya isagiioo tegitaankii farducayn kugu noqday iyo waalidkiioo baarinimo in loo sameeyo farducayn kugu noqday isku darajay noqdeen marka maxaa kala rajaxaya marka maslaxada caamka markaa ka rajaxmaysa maslaxada khaaska hadday isku darajo noqdeen xagga fardiyada isku mid ku noqdeen xadiidka khasisaya ee tilmaamaya xaaladdaa iyadaa inaysan laazim ahayn waalidka idankiisa in la helaayo waxay u deliishadaan xadiidka cabdullaahi bni cumar radi allahu tacala canhu ardaa radi allahu tacala canhuma wa wuxuu yidhi nin baa nebiga u yimi sal alay wasalam fasa'alahu can afdali alacmaal nin baa nebiga wuxuu weydiiyey camal la sameeyo maxaa ugu fadli badan markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam asala salaada ugu fadli badan wuxuu ihi uma ma maxaa ku xiga wuxuu ihi aljihaad baa ku xiga markaase wuxuu ihi ina lii waalidayni rasuul ilahi laba waalid baan leeyahay markaasaa nabigu wuxuu ku yuri sal lay slam aamuruka biwaalidayka khayran ah, waxaan ku faraya oon ku amrayaa labadaada waalid inaad khayr u samayso ixsaan iyo wanaag markaasaa wuxuu yidhi waladii bacataka bilxaqi nabiyan waxaan ku dhaartay allaha ku soo saaray adoo nebi ahay laujaahidana wala atrukannahumaa buu yidhi walle inaan jihaadka aadi buu yihi oo ka tegi iyagana labadii waalid waa iskaga tegi jihaadkaana aadi buu uu ku dhaantay markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay waslam fa anta aclam adaa markaa hadee u ogaansho badan buu yani waxa hawlka u taalla waay xadiiskan waxay ka qaateen culimada xadiidka axmed iyo ibnu xibbaan baa soo saaray waana xadiis saxiixa waa xadiis xasana xadiidkaasa waxay ka qaateen si loo jamciyo bay xadiidkan dambe waxay ku xambaareen xaaladda uu fardu caynta noqdo oo saddexdii xaala xadiiska horena waxay ku xambaareen xaaladda uu fardu kifaayaha yahay oo marka uusan shaksi ahaan isaga waajib ugu noqonin sidaasay marka ku jamciyeen xadiidta waana sida uu leeyahay ibnu xajar caleyh raxmat raxmatullah maxmuulun cala jihaadi fardi alcayn tawfiiqan bayna alxadiidayn buu leeyahy labada xadiid si laysu waafajiyo sidaasay culimadu ay marayaan badankood macna ayb wacan jariirin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi ana anigu bariiun mid beri ka abana ah oon ku jirin min kulli muslimin muslim kasta xaggiis oo yuqiimu ku negi ama degan bayna almushrikiina gaalada dhexdooda degan yacni muslim kastoo gaalada dhexdeeda degan anigu beri baan ka ahayo kuma jiro wixii sawi man waa ka fogahayo shaqo kuma leegi fala waxaa wariyey athalaatatu saddexdii baa wariyey wa isnaaduhu sanadkiisuna saxiixun wayaan buuri xaafid warajaxa wuxuuse rajaxay albukhaariyu irsaalahu inuu mursal yahay jariir sheegidiis xadiidka in jariir oo saxaabiga la sheego yuu khalad ka dhigay saas daraaddeed taabicigaa xadiidka kor yeelayo waa mursal ayib sidaa waxaa rajaxay sidoo kale oo bukhaari sida uu maray ku raacay tirmidi abu daawuud abu xaakim daaraqutni ibn cabdilhaadi sheekh albani iyo keyrkood waxay leeyihin xadiidku waa mursal sidaasuu raajixu yahay inuu yahay mursal ayib mursalku waa min awaaci daciif laakiin xadiidku shawaahid buu leeyahay sidaan sheegi doonaba umarkaas kacaysa oo xoojinaysa xadiidku marka qisuu leeyahy ka sulay qisadiis waxa waaye rasuulku sal alay wasalam bacata sariyatan ilaa khatcam ciidan yaroo sariya ah sariyada waa ciidanka eh, aan badnayn oo dhuuman karo oo eh, yani wax wareemi kara isagoo aan la dareemin eh, mari kara wey maanaa ayib ciidan yar buu nabigu diray sal lay wasalam qabiilka khatcam la yidhahduna u diray factasama naasun bisujuud reer qaca markii la weeraray oo sariyadii ay ku baxday weerartay dad iyagii ka mid a baa marka sujuudda nafbiday sujuudday ku carreen oo sujuud bay la daateen waa markii dagaalka la weeraray oo isidaadeen malaha waxa waa laga adkaaday malaha marka markay ka yaabeen in la laayo bay sujuudda ay cuskadeen oo sujuudday nafbideen waa sujuuday fa asraca fiihim alqatlu markiiba waxaa ku degdegay layntiibaa ku degdegtay dalika nabiya sal lay waslam arrintii nabigay soo gaadhay rasuul khafcan ciidankaad u dirtay dad sujuudsan bay laayeen ka dhig markaasaa nabigu sal lay slam faamara lahum binisfi alcaqli dadkii la laayagoo sujuudsan wuxuu u amray maktoodii niskeed in la siiyo maktoodii nis ka mid in la siiyo markaasaa wuxuu yidhi ana bariiun min kulli muslimin yuqiimu bayna albayna almushrikiin aw bayna adhuri lmushrikiin saasuu marka xadiid ku yimi muslim kasta oo gaalada dhex jooga beri baan ka cay ayb xadiidka intiisa kale waa sax laakiin waxaa daciif daciifa ah, fa amara lahum binisfi alcaqli in mag uu nebigu siiyey oo magtii niskeed la siiyey intaasi waa daciif shaahid ma leh laakiin intiisa kale shaahid leh ayb ziyaado kale ku dareen muxuu ahaayey ruwaada qaarkood sida abu daawuud iyo keyrkii ziyaado kale ay ku dareen siyaadadaasi waxay leedahay markuu nebigu yidhi sal alay wasalam waxaan beri ka ahay muslim kastoo gaalo dhex joogo ku dhex nool ayaa waxay yidhaahdeen walima yaa rasuul allah oo rasuul ilaahi maxaa dhacay maxaa uga beri noqotay markaasaa nebigu wuxu yhi sal alay wasalam laa taraaa naaraahumaa laa taraa naaraahumaa isma arkaan labadooda dab laba macnay culimadu ku fasiraan macnaha ay imaam axmed iyo marayaan loona badanya waxa weeye meesha ruuxa muslimkii uu degan yahay dabka ka baxaya iyo gaalku meeshuu degan yahay dabka ka baxaya iftiinkoodu isma gaadho bimacnaa deegaanaha way kala fog yihiin waay deegaanaha waa inay kala fogaadaan laakiin in dabkoodu isu muuqday darsaan laa tataraa'aw laa taraa'a naaraahuma macnahaasaa laga wada waana macnaha imaam axmed iyo ibnulqayim iyo bal jumhuurtu ay marayso wy saas weyaan macno kalena waa jiraayo taxaawiga ay sheegaan ayib xadiidku marka waa xadiid sugan allaahuma qeybtaas sheegaysa in nimankii sujuudsanaaye la laayay magta laga bixiyey intaas iyadu waa daciif laakiin intiisa kale shawaahid bay leedahay shawaahidiisana waxaa ka mid a maala xadiidka bahz ibnu xakiim can abihi can jaddihi wuxuu leeyahay nebiga waxaan ku idhi nabiga ilaahayo maa aataytuka xataa xalaftu akara min cadadihinna kuuma imaanin baan ili buhi ilaa aan dhaartay wax ka badan farahayga tiradooda in ka badan ilaa aan dhaartay buuhi oo waxaan ku dhaartay anlaa aatiika walaa aatii diinaka inaanan kuuna imaanin diintaadana aanan u imaanin ilaa aan ku dhaartay tirada farahayga in la eg aan saa ku dhaartay kuuma imaanin horay baan saa ugu dhaartay buui macnaha ayib wainii kuntu imra'an laa acqilu shayan ila maa callamanii allah warasuuluh waxaan ahaabuu ruuxaan waxba garanayni oo waxba kala garanayni ilaa wax ilaahay iyo rasuulkiisu ay baraan mooye wa inii as'aluka biwajhi illahi caza wajalla bima bacataka rabuka ilayna ilaahay wejigiisaan kugu weydiine allaha ku soo diray muxuu kuu soo dhiibay oo noogu soo kaa dhiibay maxaad noo keentay markaasaa wuxuu yihi bilislaam islaamnimaa laisoo dhiibay oo alla iisoo kaydhiibay markaasa waxaa idhi buu ihi wamaa aayaatu lislaam islaamka alla loogu soo kaadhiibay calaamadiisu maxay tahay maxaa lagu gartaa markaasaa wuxuu ihi an taquula aslamtu wajhii ila allahi caza wajalla watakhallaytu aayaddiisu waxa weye islaamka inaad tidhaahdo wejigayga allah baan u hogaamiyey wixii alle ka soo harayna waan ka baxay waa laa ilaha ila allah mata laa ilaha ila allah macna waay ayb wa tuqiimu asalaata wa tu'tiya azakaa salaadana waa inaad toosiso sakadana waa inaad bixiso markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam kullu muslimin calaa muslimin muxaram muslim kasta muslimka kale korkiisa xaaraan buu ka yahay akhawaani nasiiraan laba walaaloo isu hiiliyo waay laa yaqbal allahu caza wajala min mushrikin bacdama aslama camala aw yufaariqa almushrikiina ila almuslimiin shaahidku waa kaa yacni allah tabaaraka wa tacaala kama aqbalo mushrik markuu islaamay kadib camal ka aqbali maayo ilaa intuu gaalada ka soo tago oo muslimiinta u yimaado ilaa uu soo hijrooda way macana ilaa uu gaalada kasoo dhex guuro oo muslimiinta dhex yimaado camal laga aqbali maayo nasaa iyo axmed baa soo saaray xaakim iyo dahabi iyo sheekh albaanina way saxiixiyeen waana xadiis sugan weeye xadiidkaas xadiiska marka u kacay ayuu ka mid yahayo ninkii islaamay oo dadkiisa dhex joogay camal laga aqbali maayaa la yidhi ilaa uu kasoo tago muslimiinta uu u yimaado deegaankooda soo aad ayib xadiidkanoo kaleu marka la mid yahay xadiidu samura isagana la midoo man jaamaca almushrika wa sakana macahu fa huwa miluhu ruuxii yani gaalka la kulmo oo la dego oo isagoo kale wa xadiidku sanadkiisu waa daciif khaasatan fa huwa miluhudaas shaahid male laakiin intiisa kale shaahidku leeyahy ayib oo musalsal biducafaa khaasatan jumladaasi miluhu ah yani waxa way adag tahay inay la sugo walow sheekh albaani uu sugayo haddana markaan xadiidka daraaso ugu noqoto lafdada fa inahu miluhu ah shaahid in loo helo ma fududa axaadiid kalea ku sugan baabkaasoo kutusaya hijrada dhulka gaalada in laga hijroodo inay waajibtahay xadii badanoo macnahaasi waa jiraan marka oo xadiidkan u markhaati kacaya wuuna ku xoogoobaya xadiidka maala waxaa ka mid a ah xadiidka yaziid ibni cabdillaahi ibnu khayr oo wuxuu leeyahay annagoo mirmad joogna ayaa nin carabiya noo yimid ninka carabiga wuxuu yidhi waa basaasan yahay nin aada basaasi ay madaxiisa uga muuqato wa wuxuu wataa gabal harag oo la magdiyey ama bahalkan oo oqolaha la yidhaahda haragan lagu rito alaabta lagu rito ayuu wataa markaasa waxaa niri buu yihi war kale waxaad moodaa dadkii meesha deganaaba uma eg mabahab markaasaa wuxuuna yidhi ajal waan ahay buui waan ahay dad deegaankaan ahay buui haada kitaabun katabahu lii rasuululahi buri sal lay slam kitaabkan iyo waraaqdan kitaabkan qoraalkan nebigaa ii qoray buui markaasaa waxay ku yidhahdeen haati keen baa qoraalka nabigu kuu qoran sheegis waan ka qaaday buuhi markaasaan akriyey waxaa ku qoran qoraalka bismi illaahi araxmaani araxiim hada kitaabun min muxammadin libani zuhayr waa qoraal maxamed uu qoray qabiilka reer bani zuhayr la layidhahdana uu qoray maxaa ku qoran inakum in shahidtum an laa ilaaha ila allah wa aqamtum asalaata wa aataytum azakaata وفارقتم المشركين وأعطيتم من المغانم الخمس وسهم النبي والصفية فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله ضغط مشطان هذا قرتان عد حق لو عبد إن سنتين الله مويه صلاة توسيسان سكدنا بحسان gaaladana aada faaruqdaan ood ka fogaataan ood ka guurtaan wixii aada gaalada ka qabsataan oo haniimo ana khumuskii ka bixisaan sahmigii nebigiiyo qaybtiisiina ka bixisaan safiyigii nebigu dooran jireen safiyigu waxa way marka qaniimada la qabsado ayaa shay ama faras ama addoon ama wuxuunba yaa safiy baa nebiga khaas ku tahay loo saari jiray intaa haddaad samaysaan aamin baa tihiin ilaahay ammaangelintiisa iyo rasuulka ammaangelidiisana aamin ku tihiin wax idiinsoo dhawaan kara ma jiro axmed iyo bayhaqi waa soo saaraya cabdirazaaq waana xadiis sanadkiisu uu saxiixiya calaa shart shaykhayn jahalada saxaabigana ma dhibayso siduu sheekh albani caleh raxmatullah fi saxiixa ku leeyahay xadiidkaasi marka axaadiistaa faraha badan baa umarkaasi kacaysa oo tusaysa gaalada in la faaruqo oo laga hijroodo oo deegaankooda laga fogaado oo la darsidooda laga durko axaadiista faa'iidaynaysaay way fara badan tahay marka irsaalka xadiidkan ku jiraay waxaa kabaya axaadiistaa kale faraha badan umarkaasi kacaysa ayb an ibn cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuul lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi laa hijrata hijra ma jirto dhulkaale laga hijroodo bacda alfatxi furashadii maka kadib laa hijrata hijra ma jirto bacda alfatxi furashada maka kadib walaakin jihaadun jihaad baase jira waniyatun iyo niyo ama walaakin jihaadun waniyatun baa booskii hijrada gelaya wey macna ayb muttafaqun caleyh buhaari muslim baa soo saare tatimadiisi iyo dhammaystirkiisu waxa weeye waida stunfirtum fanfiruu markii laydinka bixi dalbo oo soo baxa laydin yidhaahdana oo amar laydin siiyana baxa ayb ujeedada xadiidku waxa weye laa hijrata bacda alfatxi laa hijrata bacda alfatxi xadiidkaasi waxaa laga wadaa laa hijrata bacda alfatxi siday culimmadu u badan yihiin hijradii la yaqaanay waktigii nebiga sal lay aslam ee caanka ahayd oo in madiine loo soo hijroodo ah makana laga soo hijroodo deegaamada kaleeta ee dadku ku islaameen ee gaaladu degan tahayna laga soo hijroodo oo madiine la yimaado hijradii nooca ahayd ee macbuudka ahayd ma jirtaba haddii maka la furtay maka haddii la furtay soo beled islaam ma noqonin haddii beled islaam noqda maka in laga yimaado laga soo hijroodo madiine loo soo hijroodo warkeedii waa dhammaaday waay ama in nebigii loo soo hijroodo warkiisii waa dhammaaday laanna maka waxay noqotay dhul islaam deegaamadii baa waxay noqdeen deegaamo islaam oo dadkii baa diintii qaatay marba haddii deegaamadii iyo dadkii dad islaam oo qoda diinta qaateenna dee xageed ka hijroonay dadka waa muslimiin marka in maka laga soo hijroodo madiine loo soo hijroodo warkeedu waa dhammaaday wa ayib laakiin maxaa soo haray oo booskii hijrada geli karaa inuu ruuxu jihaado niyad wanaagsanna la yimaado sidaasa xadiidka laga wadaa macnaha in laga wadana culimo aada u fara badan baa qabta sida uu muxuu ahaay uu qarirayo sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah taybi khataabi iyo keyrkood waxay leeyihiin hijradu waajib bay ahayd islaamka bilowgiisa ciddii soo islaamtay inay madiina timaado soo hijrooto ayib maxaa yeele muslimiintaa yaraa markaa in markaa dad u yimaadaanoo lagu soo biirana xaajo iyo baahi bay u qabeen markii maka la furtay bay dadkii diinta soo galeen oo qabaa-il fara badan baa markaa soo islaamay oo maka ka warsugahayay bal waxay ku dambayso markaasaa waxaa meeshaa ku dhammaatay mar hadday makaba gacanta soo gashay faradkii iyo waajibnimadii hijrada in madiine loo soo hijroodo tii iyada ahayd meeshay ka baxday laakiin maxaa soo haray jihaadka faradnimadiisa iyo niyadii wanaagsanayd oo yacni waxa weyaan lagu samaynayay labadaasi way soo hadheen ama taas ayadu way dhamaatay wuxuu ku darayaa ibnu xajar cali raxmatullah oo uu leeyahay xikmadda hijrada loo jideeyey waxay ahayd dadka muslimiinta waagaasi markuu ruuxu soo islaamo markuu soo islaamo waa la dhibi jiray deegaankiisa dadka uu dhaqankoodii khilaafay oo diintoodii ka tegay oo gaalnimadoodii uu ka tegey baa dhibi jiray waa la cadaadin jiray waa la ciqaabi jiray marka maadaama meeshii aad ku islaamtayba lagugu ciqaabahayoodan nabad ku helayn diintaadii xorriyadaadan u haysanin ka soo tag cilladaasun wey jirto adiga waxa weeyaan muslimiintii oo yaroo u baahan in la badiyo ruuxii laftiisiiyo diintiisii looga baqahayo cadaadiskaasi inuu diinta ka noqdo asbaab fara badan baa kalifaysay markaasaa waxaa lagu waajibiyey inay soo hijroodaan ayib waana midda ay ku timid ina aladiina twafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi lardi qaluu alam takun ardu allahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha faulaa'ika ma'waahum jahannamu wasaءat masira ila almustadcafiina min alrijaali wاlnisaءi wاlwildan la yastaiicuuna xiilaة wala yahtaduuna sabiila faulaa'ika casa allahu an yacfuu canhum wa kana allahu cafuwa afuura kuwa ay malaaigtu oosanayso iyagoo naftooda dulmiyey oo ay ku leedahay malaaigtu fiima kuntum maxaad ku dhex sugnaydeen markaasa waxay leeyiin kunnaa mustadcafiin dadna waxaanu hay la daciifsado aan tabar lahayn awood maana haynin markaasa waxa laleeyahy alam takun llahi waasicatan fiiha fatuhaajiru fiiha soo dhulka ilahay ma ballaadnayn haddaad meeshan diintiinni inaad ku haystaan idinku adkaato dhulka maxay miyaa idinku xidhiidhiyay so dhulkuma ballaaminoo meel kalooda aadaan ood u hijrootaan maydaan heli karin qolada noocaasa hoygoodu waa jahannama meel loo noqdana iyadaa u waxaa laga soo reebay ila almustadcafiina min alrijaali waalnisaa kuwo la daciisado rag iyo dumar isugu jira iyo caruur oon ayagu kari karaynin xeelad ay ku hijroodaan jidna aan ku hanuuni karaynin awooday ku hijroodaan male kuwaasi alla wuxuu xaqiiqo ku yahay inuu cafinayo Ah, kuwa iyaga ilahay waa cafinaya tabaaraka watacaala marka waa la kala qaaday maxaa loo kala qaaday dad heri kara meelay u hijiroodaan awooddiina leh kuwa waxaa la yidhi hadday sidaa ku dhintaan khalaas warkoodu waa dhammaatay walaaika mawaahum jahannam qolana waa loo cudur daarayoo xeeladna ma hayaan awoodna ma hayaan fa ulaa'ika casa allahu an yacfua canhum baa layidhi ah, sooma marka saasaa rabbi tabaaraka watacaala u kala qaaday fii saxiixi albuhaarina waxaa ku sugan min xadiidi cikrima can ibni cabbaasin radi allahu canhu waxaa ku sugan in uu yidhi aayadani waxay ku soo degtay dad muslimiin ahaa oo intay gaalada soo raacaan dad muslimiin oo gaalada la deganaa oo deegaanka la deganaa markay duulaan gaalada u baxayso bay soo raaci jireen qaar ka mida ah waa la soo qasbi jiray markay deegaanka soo raacaan oo ay gaalada soo raacaanoo goortii dagaalka yimaadaanoo dagaalku bilowdo ayaa marka waxaa qaar ka mida ku dhici jiray yani hubka ay muslimiintu tuurayaan mid waran baa ku dhici mid leeb baa ku dhici ilan safkii gaaladii ka soo jeedaa markaasaa ilaaha aayadda soo dejiy ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim maadaama safkii gaaladaba ay ka soo jeedaan deegaankiina ay ka tegi waayeen soona raaceen qoladii laynaysa lama canaananina iyagii baa alla tabaaraka watacaala aada u canaanay iyagii baa meel fog lagaga soo haday macna tanoo kale marka la tahayo qoladaa iyagoo sujuudsan oo gaalada intay dhex joogeen gaaladii lasoo weeraray markii la weerarayna sujuudda la daatay ee la laayay nabigu sal alay wasalam xadiiska uu ka yidhi wuxuu ahaa ana bariiun min kulli muslimin yuqumi bayna yagaa la canaantay eedda loo jeediyo kaanuu qurud waxay ahayd inay meesha ka hijroodaan saasaa marka laleeyahy ayb sidaasay marka culimada bada in badan oo ka mida ah qabaan waa inuu ruuxu waxay leeyihiin eh, haddaad maalan fiiriso hadda ibnu kaiir oo kaleeto fii tafsiiri aayadda markuu sharxayo ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu wuxuu leeyahay aayaddu waxay caam ku tahay cid kastaoo gaalada dhexdeeda ku nool oo kari kara inuu ka hijroodo diintiisana aan makansan karin inuu toosiyo ogo inuu meeshaa joogaayo daalim linafsihi dembi weynna waa ku jiraa bilijmac buu leeyahy wa binasi laaya ijmac wa binasi laaya adiga warka soo gabagabeey dadku hijrada baabkeeda marka laga hadlayo waa saddex nooc wadamada gaalada iyo ka hijroodkoodu waa saddex nooc dadka qaarkood nooca koobaadi waxa weeye waa ruux kari kara inuu ka hijroodo meeshuu u hijroon lahaana heli karaa dhul muslim oo u hijrooduu heli karaa wuuna kari karaa inuu hijroodo meesha uu markaa joogiyo gaaladu la degan yahayna diintiisii ma muujisan karo cadaadis baa lagu hayaa diintiisii ma muujisan karayo ruuxa noocaasoo kaleeta ah waxaa waajib ku ah inuu ka hijroodo waana qolada nusuusta kusoo degaysa wa maxaa nidhi waa inuu mahjar heli karo meeluu hijroodo meesha uu joogana uusan diintiisa ku ku ogi karaynin oo uusan si xorriyada diintiisa iyo waajibaadkiisa ugu gudan karaya meel uu hijroodana markaa heli karo ousan diintiina uusan tamakuni karaynin awooduu ku hijroon lahaana uu leeyahay haddii uu isagoo intaa heli kara uu markaasi iska joogo fa ulaa'ika ma'waahum jahannamu wasaa'at masiiran qolada la leeyahy qoladaas wa nabiguna ka bari noqonay sal lay slm nusuustanaan soo sheegnayna ay ka hadlayso qolada labaad waxa weeye meesha uu joogo iyo gaalada uu la degan yahay diintiisa waa muujisan karaa diintiisa mutamaki way min idhaari diinihi diintiisa waa muujisan karaa waajibaadkiisa waa gudan karaa diintiisa si xorriyad u haystaa laguma faragelin karo xer buu u yahay diintiisa inuu inuu wuxuu doono sameeyo maadaama uu diintiisa xor u yahay inuu hijroodo meeshaa ka tagaay waa mustaxab mooye waajibkuma aha allahuma inay timaado xaalad ah muslimiintii baa tiro yaraan haysaayo isagii inuu badiyay u baahan yihiino kama maarmaan markaa dhankaa waa ka imaan kartaa bl culimadu ayb qolada saddexaadi waxa weeye waa dad aan keri karinba inay hijroodaan oo laba sabab mid bay noqon kartaa ama meelay u hijiroodaanba ma hayaan caalamkii waa la kala xidxidhay meel walba dawlad bay u xidhan tahay dawladdii haddaadan jinsiyaddeedii haysanin baasboodkeediina haysanin dadkeediina ka tirsanayn inaad u timaadood soo degto kuuma ogola war muslim soo hijrooday baan ha iska kaydaaya aan idinla degay maya warwarkaasi falistiiniyiinta maxaa haysta falistiiniyiinta caalamul carabi cid aqbalaysa ma jirto marka meel u hijroodoba ruuxii ma hayo ardo ama gaalo qasato muslimiin lahaayeen ama gaalaba lahaydoo uu joogo degan yahay oo uu jinsiyadeedii haystuu joogaa laakiin mahjar ma haysto mahjar ma haysto meeluu hijroodo ma haysto mar hadduusan meeluu hijroodo haysanin in la yidhaahdo ilaa wa ilaaba hijrood waa takliif ma laa yutaaq maba kari karaba kaasi eed male marka ah, waa qolada ilaha yidhi ila almustadcafiina min alrijaali waalnisaai walwildaan laa yastaiicuuna xiilatan qolada la yidhi waa ayb ama ma ahee meeluu u hijroodo waa heli karaa laakiin awoodduu ku hijroon lahaa ma leh xoolihii kama bixi karo tikidkii sama bixin karo duruuf baa haysata dadaal waa kari laaya ayadana waa macduur ama mehe waaba jiran yahay waa xanuunsanaya waa dumar makay kasoo bixi waayeen dad badan baa maka kasoo hijroon kari waaye ilaa nabigu sal alay slam xataa sanadkii toddobaad markuu tegayey dad mustamckiina ku jiray sanadka xataa markii sideedaad uu furanayay dad mustamcakiina ku jiray dad macnaa soo kici waaye oo xeelad iyo qaabay ku yimaadaan waay waa loo cudurdaaray waa loo cudurdaaray marka arrimaha noocaasoo kale tafsiilka noocaasaa ku jira masalada la yidhaahdo hijrada arrinna in la muraacayo waa laga maarmaan maantao kale marka laga hadlayo qadaayaat lhijra iyo ardulkufri in laga hijroodo ardulislaam loo hijroodo waa in la muraaceeyo nusuusta marka la tatbiiqinayo xaaladda ikhtiyaarka iyo xaaladda idiraarku farqiba udhaxeeya xaalat likhtiyaar oo muslimiintu dowlad ay leeyihiin oo nidaam leeyihiin oo muslimiinta ciddii u timaadaba soo dhoweynaysa oo xaaladii madiine oo kaleefe iyo dowladdii muslimiinta u dhisnayd ah iyo xaaladan hadda ay muslimiintu ku jiraan farqi weyn baa u udhaxay saas daraaddeed waaqica oo la fahmaayey wuxuu farac ka yahay ama asalba u yahay in xukumkaagu uu musiib noqdo masaaishan oo kaleetana sideedaba xamaas iyo caatifo laguma dhiso maxaa yaalla maxaa jira maxaa muslimiinta haysta maxaa suuroobi kara maxaan suuroobi karin waa in la qiimeeyo laakiin ilaa wa ilaa waa muslimiintu dhulkanoo dhan ha ka tagan oo xaggeen u haysaa waa malaayiin baa yurub iyo maraykan ku noole ha soo carareen hadalka oo ha ka yimaadeen dhulkay degan yihiin xaggay imaan waa su-aal xageed haysa ya soomaaliya mau haysa ma imaanay ma haysa caalamulcarabi mau haysa ma imaan karaan ma imaan karaan lama ogolaba sooma sa-isha noocaasoo kale a ah marka waa in cid walba iyo duruuftiisa khaaska si gooniya loo fiiriyo laakiin lama camimi karo lama camimi karayo ayib taa waxaa laga hadlayaa dadkii dhulkaa ku dhashay oo amaa dadka tegey ciddii heli karaysa mahjar iyo meelay u noqoto waa inay ka tagto leanno wadamadaa iyadaa shaki wuxuysan ku jirin ruuxu diintiisuna khatar ku jira haddana xataa lagu dhihin muxuu ahaayey eh, haddaan lagu dhihin xataa muxuu ahaayey aan faragelintoosa lagugu samayn faragelintoos waabaa laisku samayn ficlan oo diintaadiiyo gurigaagii ilmahaagii u nabadgeli maysa laakiin xataa haddaan lagugu samaynin si hayru mubaashir ah baad adigiyo ilmahaagii reerkaaguba diintiina u milmaysaa ooba dhammaanaysaaba adoo nina ku imaanin baabad yaabad shiilmaysaa baaba'aysaa saas maan marka in laga hijiroodaayey waa masale laga maarmaana laakiin waa in la qiimeeyo dawaabidda iyo maxaa suroobi kara iyo maxaa aan ruuxa u suroobi karin iyo maxaa duruufa in la qiimeeyo u baahanta sidaas maan وعن موسى الأشعري حتى وحي ليه حتى وحى بلاد المسلمين تا bilaadda muslimiinta ayaa isdhaantay oo xataa haddaad bilaad muslimiin weydo bilaadul kufri baa iyada lafteeda isdhaantay kolba meeshii shariya oo macsiyo yar waa inaad aado haddaad kulli wada weydo dhul islaam haddaad weydo dhulka gaalada kala dooro waxaana laga qaadanayaa nebiga sal lay slam saxaabadiisu markay maka ka hijroodeen xaggay hijroodeen ardulxabasha ardulxabasha yahay muslimiin baa haysatay gaalaa haysatay laakiin gaaladii haysatay waxay dhaamtay quraysh iyo maka kuwii haystay bay dhaamtay nin boqoroon agtiisa dadka lagu dulmiyiin baa haystay siduu nabig sal ly slam kaas aada buu nabig sal lay slam marka dhulka gaaladaa laftiisu isdhaama meeshii marka diintaada iyo aakhiradaada iyo caqiidadaada iyo uroon haddaad dhul islaam weydo kaa inaad aadaa markaa laazim kugu noqonaysa min baab irtikaab akhafi ah dararayn labada dhib kolba kii fudud waa inaad qaadato hadday isu kaa wacan abi muusa alashcari qaala wuxuu yihi qaala rasuulu sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi man qaatala ruuxii dagaalama litakuuna inay ahaato daraaddeed kelimatullaahi ilaahay kelimadiisu hiya iyadu alculyaa midda ugu sarraysa kelimooyinka midda ugu sarraysa inay noqoto ruuxii sidaa darteed u dagaalama fa huwa kaasi fii sabiili illah jidka ilaahay dhexdiisu ahaa fa huwa kaasi fii sabiil lah jidka ilahi buu ku dagaalamaya muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray ayib wuxuu ahaa xadiidku nin baa nebigu yimi sal lay aslam markaasaa wuxuu yihi rasuulka ilaahayo alrajulu yuqaatilu lilmaqnam nin baa dagaalamayo markaasu wuxuu u dagaalamaya haniimo iyo xoolo aada heshid xoolahan gaalada aada qabsatid buu u dagaalamaya nin kalaa dagaalamayo yuqaatilu lidikri midna wuxuu u dagaalamaya ha lagu sheego ha lagu ammaano nin kala dagaalamaya wuxuu u dagaalamayaa liyuraa makaanahu makaanahu bosishinkiisa in la arko booskiisa iyo makaanadiisa in la arko ayuu ninna u dagaalamaya faman fii sabiili illahi bale intaas nin xoolo doon ah nin magacdoon ah nin jagadoon ah kulligood keebaa jid ilahay ku dagaalamaysa nabigu sal alay wasalam tusaalayaashii la bixiyey maba isku mashquulinine qaacido caamuu bixiyey wuxuu yihi man qaatala litakuna kalimat llahi hiy alculya fahuwa fi sabiil illah ujeeddadaadii hadduu yahay ilaahay kelimadiisu ha saro marto oo kelimada ilahi maxay tahay waa sharcigiisa sooma kelimada ilahi waa sharcigiisa sharciga rabbi ha saro maro oo diintiisu ha saro marto oo dhulka ha ka taliso oo andimada kale ha ka sara marto oo waxa kaloo dhan iyagoo hoosteeda ha yimaadeen haddaad qasadkaa wadatana fii sabiili illahi baati haddaad waxyaalo kale wadatana fii sabiil lahi ma tihid abu daawud iyo nasaa-i baa iyaguna soo saaray biisnaadin jayidin can abi umaamata waxay ka wariyeen nin baa nebigu sal ly slam markaase wuxu uhi ara'ayta rajulan gazaa yaltamisu alajra waadikra maa lahu rasuulka ilaahay oo nin duulay oo laba arrimood doonaya ajirna waa rabaa in la sheeg waa rabaa in la ammaanana waa rabaa ilaahayna ajir waa ka rabaa labadanaa isugu lamaan labada hawlood buu wada wataa ka waran muxuu leeyahay ninkaas markaasaa nabigu wuxu uri sal ly wasalam waxba ma laha laa shaya lahu waxba male buu nabig sal ly slam ayb wuu ku celiyey rasuul ilaahay ajir dee waa rabaa xoogaa unbaa ugu lamaan mooye laakiin ajir waa rabaa ilahay dartii waa ka tahay lakin xoogaa wax kalena waa u dheeriya markaasuu nabig wuxu sal sl waxba ma laha waa ku celiya haddana nabigu wuxu uri waxba ma laha markaasa wuxuu ihi in allaha laa yaqbalu min alcamali ila ma kana khaalisan wabtuqiya bihi wajhuhu ilaahay camalka ma aqbalo wax isaga saafi u ah oo isaga wejigiisana lala doonahayo isaga loola qasta waxaan ahayn ma aqbalo muxuu sheegayaa marka xadiidku wuxuu sheegayaa ruuxa jihaadaya ama dagaalamaya islaamka u dagaalamaya qasadkiisiiyo ujeeddada u wataayo hadday dana kala tahay ajar ka heli maayo hadduu magacdoon yahay hadduu kursi doon yahay hadduu xoolo doon yahay hadduu muxuu ahaaye ammaan yahay waxa weeyaan heli maayo bal wuxuu noqonayaa saddexda ruuxee maalinta qiyaamada ugu horeeya ee naarta lagu horiyo naarta lagu tuuru noqonaya lianna lifasaadi niya niyadiisaa fasaad qasadkaagu marka waa inuu yahay litakuuna kalimat llahi hiy alculyaa culimadu waxay leeyihin niyadaadiiyo qasadkaagu haddii uu u badan tahay ilaahay raalli geli oo diintiisa kor u qaad laakiin tabcan meel dambe baa waxaa kugu jira ajando dhahaya hadde xoolahaas gaalada laga qabsanayana aada wax ka heli jirto ah, meel dambe laakiin maqsadka aweliga ah iyo baaciska camalka kugu bixinaya waa liiclaa'i kalimat illah hadduu si saanawi ahoo tabaca ay u timaado niyad ah xoolo markaa dhib male bay leeyihi markaa dhib male haniimo oo tabaca ah, oo baacid iyo maqsad aweliya ah aan ahayn dhib male bay leeyihi xagee laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa aayadda qur-aanka rabbi wuxu uhi tabaaraka watacaala laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum xajka markii laga hadlayo ah, dembi idinka soo gaari maayo idinkoo soo xajinaya haddana inaad ganacsi ku garab wadataa cumraad u socotaa xaj u socotaa laba niyaad isu wadataa waxaad rabtaa inaad alaab ganacsigana kala timaado sacuudiga xajkaaga ama cumradaadana soo gudato qur-aanku wuxuu yidhi wax dhiba idinka soo gaari maayo soo niye maaha laba niyo oo camal la wadageliyey maaha laakiin waxaa shardi ah camalka xajka iyo cumradu inuu yahay waxaan u jeedaa niyada xajka iyo cumradu inay tahay maqsadka aweligiiyo baaciska ku bixiyey waa inay yadata waxa ku saaraya ku socota maqsadkaaga hore waa inay yadata kadib gadaal dambe da iska soo danaysana waa inay kugu jirto gadaal dambe iskana soo danayso marka ilaahay kelimadiisa kor u qaad gadaal dambana dee kolley xoolahaas xalaasha ahee la qaybsanahaye gaalada laga furanhayana waxaa ka hel oo mar damba meel damba imaanaysa ah, soma dhib male markaas dhib male waxay dood ka qabaan oo aada uga murmaan hadday sinnaadaan labadii niyo ama labadii qasad liiclaa'i kelimati illaahina waad wadataa xoolana waad rabtaa iyo haniimo labaduna waa kuu siman yihin labaduna labada niyo waa isku xoog markaasi ma buraysaa mise buri maysa aahirka xadiiska waxaa ka muuqata inay burayso camalka marka waxa weye qasadka aweliga ee xoogga badan waa inuu noqdo ilaahay raalligelintiisa iyo liiclaa'i kelimatillah saas man ayib yani waxay la mid taha dhan bay geli karta acmaashoo dhan bay geli kartaa masalan haddaad masaajidka u timaado salaadaad soo aad salaadaad soo aad in aad dayn ku leedahay baa masaajidka imaanaya waxaad suuka raacsan jamaacadana soo tuko dee hebel baa masaajidkaa kusoo tukade dayntaadana kasoo soo qabso salaad ma lihid miya waad leedahay laakiin qasadka awaligee jamaacada ku keenaya waa inuu yahay salaad qasadkaaga awaligaa hadday tahay hebel lacagtaadi ka soo qaado jamaacada imaanshaheeduna ay gadaal ka imaanayso hadde waxa weye ajsaab ku heli lahayd jidkaad soo haysi jamaacadaad imaanaysi ajirkeedii markaa ma jiro tanoo kaleba kalamiaaan cabdilahi bni sacdiyi qaala wuxu qaala rasul lah sal lay slam meeshaa waxaa kaloo inoo cad rasuulla idinla geli maayo laakiin tu aniga iga socoto baan idinla gelhayaa waxbatoojin iyo heshiis aniga iga socda baan idinla gelaya ha ilaah iyo rasuulka hadhihin ayb maxaa yeelay fainakum idinku an takfuruu inaad yani burisaan dimamakum ballamihiinna iyo heshiisyadiinna inaad jebisaan idinka magaciinna aad ku gasheen ayaa ahwanu fudud oo waxay ka fududdahay min an takfuruu inaad jebisaan ood burisaan dimmat allaahi ilaahay cahdigiisa iyo ballankiisa yani haddaad magac ilaahay ku gasho oo aad jebiso ballantii magaca ilaah iyo magaca rasuulka aada ku gashay ma wax fudud ba waxaa kaaga fudud ballanta iyo heshiiska adiga magacaaga ku gal taa inaad jebisaay waxay ka fududdahay tu alla magiciisiiyo rasuulka magiciisa aada ku gashay inaad jebiso ta magacaagaa kaaga fudud labaduba waa dembi oo ballan inta la galay ama gaal la gala ama islaam la gala ballan la galay oo la jebiyey waa dembi laakiin way kala weynta ay ku kala weyntahay haddaad tidhaahdo warniyo ballantan aan kula gelayo waa tii alle ballantani waa tii rasuulka hadhow hadday dhacdo in si khalada lagu jebiyo ballantii ama lagu buriyo ama adigii bay kaa dhacday ama ciidankaagii qaar ka miday ka dhacday ballantiiba in la jebiyo ballan alle iyo ballan rasuulood jebisay ma fududee waxaa kaaga fudud qaada inaad jabisee magacaaga ballanta ku gal waay ballamaha aad gelayso iyo heshiisyada aad gelayso iyo xabajoojinta aad gelayso iyo heshiisyada aad gelayseed la gelayso cadowgaaga magacaaga ku gal laakiin tii ilaahay baan idinla gelaya hadhihi saas man waidaa araaduuka hadday kaa doonaan an tanzilahum inaad dejiso calaa xukmi illaahi ilaahay xukunkiisa korkiisa inaad ku dejiso falaa tafcal ha yeeli hadday ku yidhahdaan xukum ilaahi nasaar ah, ilaahay xukumkiisa lagu xukum oo nasaar hadday ku yidhahdaan aan samayna bal iskaba qaafay calaa xukmika anzilhum calaa xukmika waxaad ku dejisaa xukumkaaga adiga ah, waxaad tidhaahdaa ilaahay xukumkiisa idin saari maaye mid anigu aan wato ila quman baan idinku xukumayaa sidii aniga ay ila tahay baan idinku xukumayaa laakiin ilaahay kiisii baan idinku xukumaya haddaad dhahdo maxaa ka dhacay fa innaka adigu laa tadri ma ogid atusiibu miyaad asiibi fiihim dhexdooda xukm allaahi ilaahay xukunkiisii miyaad asiibi tacaala korahay am amase laa mise asiibi maysa haddaad tidhahda xukum ilaahay baan idin saaroon idinku layn ama xukum ilaahay baan idinyaan idinku xukumayaa ma garan kartid xugumkaad qaadatee ma kii ilaahaybaa mise waad gabsanta sooma mar haddaadan hubi karaynin taxadar marka taxadaroo hadhihin xukum ilaahay baan qaatay xukumkii rasuulkaan idinku xukumay hadhihine xukumkayga aniga sida aan wato baan idinku xukumayaa sida halkaa mari adig kolle xukum jeebkaaga kala imaanmay sooma laakiin xukumka aad saarayso waa midaaduun diinti intaad dhex gashay qur-aankii iyo sunnadii uun sidii kula qumanaatay unbaad ku xukumi sooma ood istiri uun sidanaad diintii qabtaa laakiin maxaa la diidan yahay dadkan magaca aad ku xukumayso iyo xukunka aad saarayso allah iyo rasuulkiisa ha u tiirinin oo de markaasi waxa weeyaan haddaad tidhahdo xukumkan allah yidhi ama sidan allah qaba ama dadkan allah yidhi ha la laayo ama dadka rasuulkaa yidhi sidaa ha loogu taliyo masaladuna ay masale ijtihaadiye a ah tahay inaad gafsan tahay baa dhici kartood allah iyo rasuulkiisa ku been abuurato sooma dhici karto waa khatar marka taxadarkaaga marka qaado arrinta allah ha u tiirinine adigu isu tiiri adigu isu tiiri leanno masalada meesha ku jirtaa waxay tahay oo aada looga taxadarayo wax ilaahay magiciisa wata haddaad dadka kula mucaamalooto waa inuu yahay sidaas aada u sheegta waa inuu yahay hadduu sidaa ka gedisan yahay allana aada u tiirisood u aanayso waxaad noqon kartaa ruux ilaahay ku been abuurtay oo kale soo ma in badan baa hadda waxaad maqlaysaa muxuu ahaayey jawaadaha mxua dadkan hadda islaynayo o kaleeto in badan waxaad maraysaa muxuu ahaay ilaahay baa na faray ilaahay baa sidaa xukumay ilaahay baa dilay ilaahay baa na faray inaan oleyno xunkaadi ma garan kartid dadkani dadkii laa lagu yidhi iyo dadkii alla xukumay inuu yahay iyo ina adiga kaa khaldantoo taxqiiqulmanaadku kaa khaldan yahay ma garan kartid sidaas daraaddeed tiirinta aad wax walba alle u tiirinayso u saarayso ka taxadar saas man xukunkii heshiiskaad la gelayso kii ilaahay baad idinla gelayaa kii rasuulkaad idinla gelaya ha dhihin inaad jabisaayey wahlis tallaabadaad qaadanayso sidan allah qaba ah, rasuulkiisaa sidan qaba ma fududa leanna xataa hadduu nas yahay xataa hadduu nas yahay oo nasku macnahan uu ku tusayo nasku hebel kuma dhihin sooma hebel kuma dhihin koox hebelna kuma dhihin deegaan hebelna kuma dhihin tafaasiishaa naskuma bixin sooma nasku waa caam laakiin adaa ku dabaqay oo waxaa saartay oo kula noqotay nasku wuxuu ka hadlayay inay tani ka mid tahay sooma ijtihaadkaa marka adaa iska leh ijtihaadkaa adaa iska leh waa masalada loo yaqaano taxqiiqu lmanaadka nusuusta caamka ah in lagu dejiyo acyaanta iyo ashkhaasta la saaro waa masale ijtihaadiya waxaana la yidhaahdaa qadaayaadka ijtihaadiga meelaha ugu khatarsan waay masalan waxaa lagu yidhi ruuxii ridooba dilaa la yidhi soo ma ruuxii ridooba dila somayna sooma man badala diinahu faqtuluuhu waan soo marnay ruuxu muslim ahaa oo tukanahayay bay adiga kula noqotay inuu ridoobay oo diinta ka baxay soo ma aday kula noqotay maxaad u deliishatay man badala diinahu faqtuluuh xadiisku ma dhihin faarax badala diinahu faqtulhu xadiisku saasuu ku yidhi faarax diintiisi waa bedelaya dil kuma dhihin laakiin muxuu yidhi ciddii diintiisa badasha faarax inuu ciddaa ku jiro iyo inuusan ku jirin soo fahamkaaga iyo ijtihaadkaaga maaha ya marka faarax ilaahay baa dil i yidhi haddaad tiran ka war rasuulkaa i amre inaan faarax dilo war ma saxba sax ma aha ijtihaadkaaga way adaa ijtihaadkaagu wuxuu kula noqday faarax inuu naska hoos galay inuu cumuumka hoos galay dadkii dila la yidhi inuu ka mid yahay aday kula noqotay noqoshadaasaasna waa khaldami karaa waana saxsanaan kartaa soma marka macnuhu waxa weeye fa fainaka laa tadri atusiibu fiihim xukma allahi tacaala am laa wey macna xukumka ilaahay ma asiibi doontaa mise waad khaldami doontaayo ijtihaadkuwa kula khaldami doonaa garan maysidee allah tabaaraka wa tacaala xukunkiisa ha ku dajin ee kaaga adigu ku dajin anaa ku ijtihaaday anay ila noqotay waxaanaan u deliishaday sidaas leh soma sidaasdhibaaguleadaabta layna baraya ka mi amarkaasina waxay leeyihin culimadu maxmuulun cala tanziihi walixtiyaad saas maanaa labada amarba saasay leeyihiin oo ilaahay muxua ah, cahdigiisa iyo ballankiisa ha siine iyo xukunkiisa ha ku dejinina kaaga ku deji labaduba waxay leedahay amarkaasi wuxuu faa tanziih iyo ixtiyaad taxadarow taxadar marka waxaa loo deliishanaya dadka intaan lala dagaalamin in diinta loo banaanay nabigu sal lay slam wuxu yhi awalan waxa ugu horeed ku bilowda ha noqoto diinta inaad ugu yeedho diinta e inaad ugu yeedho sidaasaana dadigiisu aan jiray nabigu sal lay slm xadiidka cabdullahi bn cabaasi axmed iyo daarim tawraani iyo taxaawi soo saareen oo xadiis saxiixa ah. ayaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam wuxuu leeyahy cbdullahi bn cabaas waan dhihi lahaa maa qaatala rasul lahi sal lay slam qawman qatu ilaa dacaahum weligii nebigu dad lama dagaalamin ilaa intuusan la dagaalamin buu u yeedhi jiro diinta u bandhigi jira urwat ibnu musayk nin la yidhaahdo ayaa sidoo kaleeto xadiidka axmed baa soo saare waxau yihi yaa rasuula allah uqaatilu bimuqbili qawmii mudbirahum qowmkayga intii wax iga ogolaatay intaan kaxaystoo diinta iga qaatay kuwii diiday ma kula dagaalamaa markaasaa wuxuu nabigu sal ly sl nacam ha markaan jeedsaday oo dhaqaaqay baa wuxuu yihi laa tuqaatilhum xataa tadcuuhum ila lislaam xataa tadcu dadka aan la dagaalamin ilaa aad islaamnimada u bandhigto marka hore diinta u sheeg hadday kaa diidaan markaa kadib jiziyo hadday kaa diidaan markaa kadib ilahay kaalmayso la dagaalama sidoo kaleeto cali abi aalib markuu khaybar u dirahayay sidaasoo kale nebigu sal lay slam iyadana la diray marka waxa weeyaan asalku waxa weye dadka in diinta loo bandhigo intaan lala dagaalamin gaalada ayb leanna muhimaddu maxay jihaadka iyo dagaalka muslimiintu sidiisaba ujeeddadiisu waxa weeyaan in dadka ay diinta iyo dacwada qaataan muhimaddu maaha in dadka la qabsado muhimaddu maaha in dhiig la daadiyo muhimaddu maaha in wax la qarbudo muhimaddu wax waaye dadkan allihii abuurtay ka leexday allihii abuurtay in lagu soo celiyo xaqii rabbi in la istaajiyo muhimaddu waa taha waana waxyaalaha uu islaamku kaga gedisan yahay mabaadi'da kaloo dhan dowladuhu way duulaan way dagaalamaan way isdifaacaan wasaarada difaac bay leeyihiin ummad walba waa leeda laakiin maqsadka loo dagaalamayaa lagu kala duwanya ujeedooyinka ummaduhu ay u dagaalamaan ama dhurqabsi waay ama dad adoonsi waay ama khayraad bay doonayaan waa adduunyo doon waay laakiin muslimiintu dagaalkoodu wuxuu ku salaysan yahay war mabda aan xaqii alle ka yimid hala qaato sidaas daraaddeed waa in mabdiii dadka horta loo bandhigo allahuma hadduu horay u gaadhay oo horay islaamnimadu u gaadhay markaa kadib sida xadiiskii aynu soo marnay waa la weerari karaa haddii horeba uu islaamnimadu u gaadhay macana sidaasayna culimada badankood qabaan oo lagu jamcinaya waxaa kaloo laga faa'idaysanaya jihaadka iyo qitaalku maadaama uu wasiilo u yahay dacwada haddii ay dhacdo meelaha qaarkood intay muslimiintu ku ijtihaadaan inay dagaalamaan dagaalkii inay ka dhalato inay dacwadii baaba'do hunaa dagaalka mashruuciyadiisa su-aal baa laska weydiinaya leanna wasiilo haayadeedii baabi'inaysahay mashruuc maaha dagaalku waa mashruuc lakin muxuu mashruuc yahay wuxuu wasiilo u yahay inay dacwadu fido inuu tawxiidku fido inay dadku diinta qaataan hadduuba dagaalkii keeno oo sabab u noqdo inuu dadkii diintii ka eriyo waxna xaqiijin waayo dacwadiina ku baaba'do dagaalkaasi mashruuciyadiisi su-aal badan baa ka imaanaysa laanna haayadiisii buu baabi'inaya baabi'inaya taana waxaa lagu garan nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi eh, markii heshiiskii isagii quraysh dhex martay quraysh iyo isaga heshiiskii dhex maray oo tobanka sano la saxiixday xabadjoojinta tobanka saxiixa weliba shuruudo adag iyo buruud adag ay ku jireen heshiiskaasi markuu dhacay oo nebigu intuu ka soo laabtay mako uu madiine usoo socdo oo soo laabtay ayaa waxaa soo degtay innaa fataxnaa laka fatxan mubiina waxaan kuu furnay baa la yidhi furid cad guul waxaanu ku siinay aad ah culimadu waxay leeyihin fatxigaasi fatxu maka ma ahayne sanadihii labada ahaa ee u dhexeeyey sulxulxudaybiya iyo furashada mako sanadahaasaa inta lays dhex maray oo ila heshiiskay ku jirta in nabad la helo dadku isdhex maraan kalqoqobnaata la daayo muddadaasaa dadkii diintii inta la gaarsiiyey bay aada u soo islaameen oo intii nebigu markii hore diinta soo gashay labadaa sano dadku soo islaamay baa aad u kala batay waxaad ku garan sulxulxudaybiya kun iyo dhowr boqol buu nebigu watay sal alay slam laba sano kadib markuu maka ku duulayna toban kun oo nin buu ciidan u watay labadaa sano gudahood baa waxaa soo islaamay dadka tiradaadhan aada u badan marka fatxi mubiina waxay ku ahayd diintii iyo tawxiidkii baa shaalis sanoo faafay muhimmaddu marka waxa tawxiidka iyo diinta faafideeda asaas dagaalka iyo jihaadkana waxaa loogu talagalay meeshii uu ku fidi waayo caqabada taagan in lagaga leexiyo caqabadaas hor taagan inuu leexiyo oo jaro ayaa loogu talagalay haddiise laakiin ay sababtu noqoto ama natiijadu cagsi noqoto icaada sunnada buu markaa u baahanya hada bilahi tawfiiq wsal allahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala ali w sabi